bismi illaah alxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah wabacd xasirka xasirkii boqol iyo lixood wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minaajulmuslim waxaynu maraynay kitaabu lbeec waxaynu joognay almusaaraca musaaraca waa in dhul lagu heshiiyo oo nina uu dhulkii leeyahay nina shaqadii uu leeyahay ujrada ninkan dhulka ka shaqaynaya beerta tabca ujradiisana waa inay musaaca haatoo beerta markay goodo laga siinaayo meel gaara ah oo bixina karta bi-ina karta inaan ninkii lagu xirin saasoo kale ba almusaaraca beertankii waa la beertamay in dhulkuu leeyahay nin dadaalkii hawshuu leeyahay wixii meeshaa ka soo baxa sidii loogu heshiiya loo qeybsanayo musaaraca magaceeda la yihi almusaaracatu isla beerashadii kow tacriifuhaa musaaraco tilmaanteedii waxaa wey almusaaracatu isla beerashadii hiya musaaraco waxaa la yihaah an yadfaca rajulun nin inuu dhiibo liaakhara nin kale ardan dhul inuu dhiibo ka wax loo dhiiba yasracuuhaa ardadii loo dhiibuu beeraya oo abuuraya ujeediisiina waa calaa jusin gobol korkiibuu ku beerayaa mucayanin la magacaabay waa in layihaha wixii ka soo baxo mid ku faafsan oo ku baahsan fiiha oo waxa la diidaya dhulkii beerta inta la qeybiyo in la yihaah wixii adiga ujro ku ahaa waxaa lagaa siinaya daaftaas ama geedaha ama geeska oo geeskii wax walba ay noqon karaan taxriifuhaa taariifu lmusaaraca isla beerashada tilmaanteedii waxaa almusaaracaatu isla beerashadii hiya an yadfaca rajulu in inuu dhiibo liaakhara nin kale ardan dhul uu dhiibo yasracuhaa kii loo dhiibayna uu dhulkii abuuro tacbo calaa jusin gobol korkiina uu ku tacbo macayanin la cayinay musaa in la faafiyey bihaa beerta gudaheeda laba xukmuhaa xukmulmusaarac isla beerashada xukunkeedu ajaaza almusaaraca isla beerasho waxaa baneeyey jamhuuru saxaaba asxaabtii rasuulka intoodii badnayd iyo wataabiciina wa jamhuuru taabiciin asxaabta raggii raacay intoodii badnayd iyo walaa-ima madaxdii diinta wa manacaha waxaase musaaraca diiday aakharuuna rag kale oo meeshii waxay ka tuhmeen in qarar ku jira sababtu ninkan juhdi dadaal buu dhiibaya dhulkiibuu falaya waa carro gedinaya waa jibaallaynaya waa abuuraya kadib wuu falaya wahaakada dadaalkiisii waxaan baaqanaynin laakiin beertoo dhan baa dhici karta beertoo dhan ayaa dhici karta hadduu ninku shaqaale yahay oo muratab shahri a ah loo qoray musaahar bisha markay dhammaato la siiyo nabadu laakiin haddii beertii carabkeedii lagu xiro harar baa meeshii ka muuqanaya oo ninkan loo dhiibay shaqaalaha amilkaa juhdigiisii iyo dadaalkiisii bixi karaya daartii waa bici karta kolkaa ninkaa xoogiisii waa lumay wamanaaha aakharuuna sidaw ajaaza waxaa baneeyey almusaaraca isla beerashadii yamuuru saxaaba asxaabta inteedii badnaydiyo wataabiciina taabiciinta intoodii badnaydiyo walaa-imatu madaxdii diinta wamanacaha waxaase musaaraco diiday aakharuuna rag kale wa daliilu lmujiisiina kuwaan baneeyey in la samayn karo daliilkoodu waa mucaamalaatuhu nabiga la dhaqmidiisa sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye ahla khaybar magaaladii khaybar la dhihi jiray nabiga sidii reerkii lahaa uu kula dhaqmay khaybar meel madiina xoogaa u jirta wey boqol iyo konton kilomitir oo kale waa qarya beereya yahuud baa degnay yahuud dagaal baa lagu qaaday waa la qabto waa laga raayay kolkii la qabtay laga raayay kadib dhulkii iyo iyagiyo wixii oo dhanba gacantii muslimiintay galeen ka gadaal waxaa lagula heshiiyey inay beerihii gacanta ku hayaan wixii beeraha soo baxa barkoodna ujra u qaataan marka dhaqanka nabiga ficilkiisa uu kula dhaqmay qoladii yahuudu khaybar tulada khaybar yahuuddii degnayd hasay cuskadeen nimanka baneeyey wadaliilu lmujiziina culamadii badnayd ee banaysay musaaracada daliilkay cuskadeen waxaa weeye mucaamalaatuhu subanaha la dhaqmidiisii sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi subanaha korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye ahla khaybar khaybar dadkii degnaa uu la dhaqmay wuxuuna kula dhaqmo kula mucaamaltamay bishatri ma shay niskiis yakhruju ka soo baxa minha khaybar oo min zarcin masagi iyo badara wa tamrinti mira saanu ku leeyahay dhulkii tagoo gacanta ku hay saadu taban jirteen u taba wixii ka soo baxa oo mira hadduu timir yahay iyo hadduu yahay masagada ayaad kala barleedihiin bishatrima shay niskii buu nabiga kula mucaamaltamay maagaasoo yakhruju ka soo baxo minhaa min khaybar ka soo baxa min zarcin masagaa watmrin timira faqad rawa lbukhaariy imaamu bukhaari wuxuu wariyey can ibni cumara cabdullaahi ibni cumar xaggii ka wariyey radia allaahu eebari alle ha noqdo canhuma cabdullaahi iyo cumarba ana nabiya subanaa sala allahu calayhi wasalama naxariisiyo nabadgelyo korkiisa allaha ku badiye xamala inuu la dhaqmay ahla khaybar khaybar dadkeedii wuxuu kula dhaqmay bishadri maakii niski yakhruju ka soo baxa minhaa may beertiiwa min sharfin masagaa wa tamrin timira oo fa kaana nabiga wuxuu ahaan jiray yucdii midsiiya aswaajahu haweenkii uu gaday mi-ata wisqin boqol weel yuu haweenkiisa siin jiray boqolku waa qaybsanaayeen hamaanuuna wisqan siddeetan weel tamran bay ahaan jirtay oo meesha timirta ku badnay wa cishruuna wisqan labaatan weelna shaciiran bay ahay kolkaa labaatan weel oo buuxda oo shaciira iyo siddeetan weel oo timira isu geyn boqolkaas ayuu nabiga khaybar waxa ka soo baxa haweenkiisii ka siin jiray wa xamalu waa xambaareen oo qoladan bannaysay daliilkoodii haddaan garanay waxaa hortaalla nabiga musaaracadii xadiisu ku diiday baa jirta oo yihi beeraha ma idinka abuurta dadkiina dhulkala haw haddaad ka maarantaana walaalihii siiya oo markaa ijaarkii waxaasu diidanaa markuu madiine yimid waa la baahnaa markaasuu yihi dhul ninkii leh ha tabcado hadduu u taban waayo walaalkiisa baaga muudada ha siiyo ha tabcdee taa waxay ku xambaareen waa ka jamhuur waa xambaareen maa xadiidkii ruwiya la wariyey oo min annahyi reebid nabiga uu reebay ah can ilmusaaraca isla beerashadii uu reebay waxay ku xambaareen imaa calaa annahaa ta nabiga reebay inay ahayd korkeeda kaanad ahaan jirtay bishayin wax majhuulin la yaqaan waxay yidhahdeen ta nabigu diiday wax mucayanaan shaqaalihii loo sheegin beertii tacab waxbaa lagaa siin doonaa baa la yidhi laakiin wixii soo bax bar leedahay rubuc leedahay hulud leedahay huludan leedahay lama odhan kolkaa gobolkii ninkan loo sheegay majhuul inuu yahay baad nabiga reebidiisii keentay ima calaa annaha ka nabiga reebay in ay kaanad ahay bishayin shay baa loo sheegay caamilkii majhuulin aan la aqooni muxtajiina waxayna xujaysteen bixadiidi raafic ibni khadiijin radia allaahu canhu eeba raalliha ka noqda id qaala marka raafic yidhi kunna qowskanaga wuxuu ahaan jiray min akfari alansaar ansaartii madiinada iyo gowsaska ugu badan ayaanu ka mid ahayn xaqlan beero annagaa reer madiina ugu beero badnay kolkaasaan fakunna raafic baale waxaan ahaan jirnay nakri ilarda dhulkanagaan kira gelin jirnay dhulkii oo keligiisa ayaan kirogelin jirnay waxaan ku kirayn jirnay calaa ana lana annaga dhul kale inaan leenahay haadihi niskan dhulkii baa la qeymiye garo calaa ana lanaa inaan leenahay haadihi kistan walakum shaqaale waxay leeyihiin haadihi kistaan adigaa beerjika wada shaqaynaaya soojin baa dhexda laga marinaaya adigii shaqaalaha bar baa lagu siiyey qoladii dhulka lahayna bar bay reebatay laga yaabo dhulka qaybta lagaa siiyey inay qayb xun tahay oo ama doona ama godbiya biyo galeena oo weligiiba xunaan umaan jiray ilaa ninkan dhulkii buu leeyi hoos kaa yaqaan kista fiican ay rabteen saasaan wax yeeli jirnay fa kunnaa waxaan ahaan jirnay nakri larda dhulka inaanu kiragelino calaa ana lana inaan leenahaan ku kiragelin jirnay haadihii qadarkan oo dhulkii ka mida walaa hum kuwa ka shaqeyna ay leeyihiin haadihii qadarkan fa rubamaa waxaa wax badan la arkay akhrajad inay miro dhasho haadihii qeybtaan oo ama ti camilka ama tii reerka walam tukhrij ayan miro bixin haadihii qaybtatan waxaasaa meeshii ka soo baxay fanahaana markaasaa nabigu noo diiday can daalika sida aan yeelay xadiidkuna muttafaqun calayhi taa waa ku xambaareen tu labaadna waatan aw annaha reebidii nabiga uu reebayba xarimid umadan lahay ee lilkaraaha goonsigu u dan lahaa atansiihiya wax laga fiican yahay karaahatu tansiihiyaa la yihaah waa layska hufa bidaliili qowli ibni cabbaasin cabdullaahi ibni cabbaas hadalkiisii baa u daliila radia allaahu canhuma eeba raallihaa ka noqday wuu cabdullaahi ibni cabbaas yihi ina anabiya suubanaha sala allahu calayhi wasalama lam yanha ma uusan reebin canhu isla beerashadii walaakiin qaala wuxuu yihi reebidba maahayn wuxuu nabiga yihi anyamnaxa inuu siiyo irmaaniyo axadukum qofkiina akhaahu dhulkaad ka kireynaysid inaad irmaanisid oo tiraa dhulkii tabcoo ka faa'iidayso adigana aada ajir eebba ka dooratid anyamnaxa inuu irmaaniyo axadukum qofkiina akhaahu walaalkiisa muslimkaa baa khayrun lahu uga fiicnaan badan min an yaakuda inuu ka qaato calayhi dhulkuu siiyey korkii kharaajan ujro macluuman la yaqaan iyadana imaamu bukhaari baa riwaayadan wariyey kolkaa nabiga in laga fiican yahay kiradu way sadaqada ka fiican tahay unbuu sheegay asal uma diidin kolka jamhuuri labada ayuunbay mid ku xambaareen an yamnaha inuu siiyo axadukum qofkiin akhaahu walaalkiisa muslimka maa khayru ficnaan badan lahu walaalka min an yaakuda inuu qaato calayhi qadarkii korkiisa kharaajan ujro macluuman la yaqaan saddex axkaamuhaa isla beerashada xugumyaalkeedii axkaamu lmusaaraca isla tabaashada xugumyaalkeedii hiya axkaamtii waxaa weeye kow an takuuna almuddatu muddada beerta laga shaqaynaya waa inay ahaato maxduudatan mid la koobay waa inay ahaato mucayanatan la cayinay ka sanatin oo kale masalan oo ninkan shaqaalaha muddaduu beerta ka shaqaynayo waa inay muddo kooban noqoto ee beertaa weligaaba ka shaqee maya sanadiiyo la midow an takuuna lmuddatu muddadii musaaracada maxduudatan mid la koobay mucayanatan la bardhabay ka sanatin labiyo toban biloodba waayo mathaal iyo cdamis laba an yakuuna aljuzu gobolka loo sheegay shaqaalaha gobolka almutafaqu laysku afgartay caleyhi gobolka korkiisa waa inuu noqdo macluuma alqadri intuu leegyahay mid la yaqaan ka nisfi wixii soo baxaad bar leedahay aw ihuluudi saddex meel meel baad leedahay aw irubuci afar qaybood mid leedahay masalan sidaasoo kale an yakuuna aljuzu gobol waa inuu yahay gobolkii almutafaqu laysku afgartay calayhi gobolka korkiisa ee ninkan shaqaynaya uu qaadanayo waa inuu noqdo macluuma alqadri intuu leegyahay mid la yaqaano ka nisfi wixii soo baxa barkii awi thuluthi saddex meel meel awi rubuuci afar meel meel masalan wa iskaana waa inuu yahay beertoo dhan buu fuula wixii soo buxuu waa ku leeyahay ee beerta gobol ka mida maya oo an yakuuna waa inuu noqdo jidka lagu heesiiyey ee qofkan beerta ka shaqaynaya loo sheegay mushaacan mid la faafiyey fii jamiici maa shay dhammaantii gudihii yakhruju ka soo baxa meel ardi dhulka ee falow qiila haddii la yihaa laka waxaad leedahay shaqaale maa wixii yambutu ka soo dhasha fii kadaa meeshaas meel gaaraa farta loogu taagay laba geed dhexoodaa loo joogsaday inta labadan geed u dhaxaysa wixii ka soo baxad leedahay haddii la yihaah lam tasixa musaaracadu maasixin ujratulmasal baa ninkan la siinaya maayana sixin kolkaa beertoo dhan mushaac inay ku ahaato ama mushaariya xoogiisii dibadda wax looga qorow falow qiila haddii loo yihaa laka waxaad leedahay shaqaalow maa qadarkii yambutu ka soo dhasha fii kadaa dhulkaas gudihiisa lam tasica musaarac maasciw saddex an yakuuna albadru abuurka beerta lagu abuuraya waa inuu ahaadoos ka yimaado xaggee min saaxibi ilardi batrooniga dhulka leh yaa abuurkii laga raba qofkan shaqaalaha abuurkeenimaa xoogu meesha ku leeyahay abuurka xoolo wey adigaa beere laga raba dhulkaadaa yaqaan an yakuuna albadni abuurkii waa inuu ahaado la ridaayay min saaxibi ilardi dhulka kale xaggiisa mid ka yimid ama idaa kaana albadru haddii abuurkabuu noqdo min alcaamili shaqaale xaggii fahiya almukhaabara musaaraca ka baxday mukhaabaray noqotay kolkay mukhaabara noqotana musaaracadu kaxugu maa waalkhilaafu muran iyo maandhaaf fii jawaasiha jawaasi lmukhaabara midaan mukhaabara magaceda la yihaa ee abuurka shaqaalaha laga rabo inay banaan tahay inay banaanayn maandhaafkii culammada ay kala gaareen baa ashaddu ka daraasho badan min alkhilaafi muran filmusaaraca lagu murmay oo musaaraca laba qowl unbaaba ku jirtay qowlkii weynaayee jamhuur iyo qadar diiday daliilkaadii liqowli jaabirin aa u daliila radia allaahu canhu jaabir eebba raalliha ka noqday wuu yihi nahaa rasuulullah alla rasuulkii reer sala allahu calayhi wasalama can ilmukhaabara isla abuurashadii abuurka shaqaalaha laga rabay nabiga taa waa reebay xadiidka imaamu axmed baa wariyey an yakuuna albadru waa inuu ahaado min sacfi lardi ama idaa kaana albadru abuurkii hadduu noqdo min alcaamili shaqaalaha xaqiisa fahiya midhaan abuurka shaqaalaha dhankiisa uu ka yimid almukhaabara musaaraca may ahe magaceedii mukhaabara la yihaa waalkhilaafu muran fii jawaasiha mukhaabara banaanaanteed lagu murmay gudaheedna ashaddu khilaafkaas ka daraasho badan min alkhilaafi muran ku soo arooray fi lmusaaraca isla beerashadii biqowli jaabirin maana u daliila in khilaafkeedu adag yahay radia allaahu canhu jaabil raalli ka noqde uu yihi naha rasuulullah alla rasuulkii diidiyey sala allahu calayhi wasalama can ilmukhabara mukhabara xaggeed buu diiday afar low ishtarada rabulardi dhulka ninkii lahaa hadduu shardiyo akhda badrihi abuurkiisii inuu ka qaado min almaxsuuli wixii beerta ka soo go-ay qabla qismatihi intaan la qaybin wamaa baqiya wixii abuurka haddii la qaado haree miraa fa huwa wixii ka hara abuurka baa lahu ninka dhulkale iyo welilcaamili kan shaqaalaha ay qaybsanayaan bixasabima kii fiiragelintii bay u qaybsanayaan la fiirageliyo la ficgeliyo ay ishtaradaahu shardiyaan oo nus iyo rubac iyo hulus wixii ay ku heshiyeen lam tasix almusaaracaatu isla beerashadii ma asixin abuurkii la abuurayay beertaa waxaa la yidhi waxaynu ka qaadaynaa kolkii midhaha go-aan wixii beerta midho laga helo kolkii banaanka yimaadaan baynu kolka hore wixii abuura gaar u dhigayna kolkaynu abuurkii ka qaadnana wixii haraynu qaybsanaynaa sidaynu markii hore ugu heshinay ama bar iyo bar ama ru ama dulub sidaas suuragal maaha waxaa la rabaa musaaracon cil iyo dhul meeluu ka keenaba inuu ninkan keeno dhulka leh maa keenaya markii beerta la goosto oon la qaybsada kadib haddii mirihii uu ka keeno xaggiisa nabaduu laakiin lama raba tani low ishtarada rabularli dhulka nin kale hadduu shardiyo akhda badrihi dhulka abuurkiisii in la qaado min almaxsuuni miraha dhulka laga helay in laga qaado qabla qismatihi qismati lmacsuuli intaan midhihii la qaybin ka hor baynu abuurka ka qaadna wamaa baqiya abuurka markaynu qaadna kadib wacaana fa huwa kan baaqi noqday baa lahu kan dhulkaliyo welilcaamili shaqaalihiiba leh bay labadooda qaybsanayaan bixasabimaa shay fiirintii bay ku qaybsanayaan iftaradaahu ay labadooda shardiyeen sidaa haddii ay yihaahdo lam tasax almusaaracatu ma shan waxaa weeye kiraa'ul ardi axkaamteed kiraa'ul ardi dhulkii ijaara gelintiisoo la kireeyo bihamanin lacag lagu kireeyo naqdan kaasha baa awlaa wanaagsanaan badan min almusaaraca isla abuurashadii oo tani khilaaf male shaqaale caadi uu qofkii noqday mushaharna waa loo qoray beertii ku dadaal baa la yidhi adigana waxaagii bishiiba meeshaas ka qaado oo shilimaa tanaa wanaag badan oon muran balahayn kiraa-ul ardi dhulkii kirayntiisii bitomani lacag lagu kireeya naqdankaasa baa awlaa ka wanaag badan min almusaaraca isla beerashadii ololaha ninka shaqaalaha ah wixii kasoo baxa qatar ku leedahay waxaa ka fiican beertoo dhan la kiregeliyo oo ninkan beertii uu qaato intaas iska leeyaha iska dooni jaarwi kiraawul ardi dhulkii kirayntiisii bisamanin lagu kireeyay naqdan kaasha maa awlaa wanaag badan min almusaaraca isla abuurashadii daliilkeediina biqowli raafic ibni khadiiji wey uu yihi amaa bidahabi in dahab lagu kireeyo oo ninkii dhulka lahaa dhulkii laga qaato waa la kireeyey isagana kii dhulka lahaa waxoogaa dahab uu siiyey awil waraqi warig wariq waxaa wey fi maqalin aw ilwariqi fi fidadi haddii uu ku kiraayo falam yanhana taas nabiga nagama reebin lix yustaxabu waxaa la jeclaystay liman lahu ardun nin dhulle zaa-idatu waa ka badan tahay can xaajatihi dantiisa ayay ka soo hartay waxaa la ammaanoo qiimi badan inuu waxoo dhanba hawshan ka dhaafo an yamnacaha inuu irmaaniyo dhulkii akhaahu walaalkiisa almuslima ee muslima bilaa ajri usan wax ka qaadan daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi man kaanad ninkay u aatay lahu isaga ardun dhul uusan tabcan karin oo ka badan baa ho haray intuu tabcan lahaa hadduu haray inuusan tabci karin baa u hartay man kaanat lahu ardun qofka dhulle falyazraca dhulkii ha abuuro aw liyamnaxa ha irmaaniyo ha siiyo akhaahu walaalkiisa muslimkaa iyo wa hadalkii nabiga uu yihi an inuu irmaaniyo akhaahu walaalkiisa muslima beertaa ka faa'iidaysu yira intay hawdoodi lahay ayaa khayrun lahu u fiicnaan badan min an yaakhuda inuu ku qaato aalaayihi dhulkii korkiisii kharaajan ujro macluuma la yaqaan todoba wacow aljamhuur culamada inteeda badan haddana calaa manci tajiiri ilardi dhulkii in la ijaaro geliyo diidadeed korkeeday ku sugan tahay biacaami lagu ijaaro geliyo dahab iyo fidla lama diidin waa soo martay laakiin in lagu ijaaro geliyo dacaam oo nin intii dhulkii la siiya la yiraa adiga dhulkii waa kaasee tabco masagada bakaarta kuugu jirtana toban jawaaniga sii oo kolkaa cunto lagu ijaaro geliyo jamhuuri waa diiday hiba nafsi ah meeshii ku jirta oo waxaan beerta laga filayo oo waxaan gacan ku jirin labada shay ee la ysku gadaayana beerta waxaan laga rabo waa masago waxaan la dhiibayaana waa masago kolkaa jinsi rabawi ayaa meeshii laysku gadaya mid baana maqan kolka tafaadulna waa muuqda maxaa jira ninkan waxaa la siiyey oo wax muxaqaqa oo masagadii bakaarta ku jirtay baa toban jawaan looga beegay isaga nasiixa meeshii gashay oo beertaan waxaa laga sugaya lama hayo oo wax maqan awalan wa haaniyan alcilmu cinda allah ma bixi doonta ma bixi doontaa lama oga aljamhuuru culamada inteeda badan calaa manci taajiiri ilardi dhulka ijaaro gelintiisa ree banaanteed korkeeday ku sugan tahay bitaami badan lagu ijaaro geliyo id fiihi waxaa ku sugan arrinkan macnaa bayci tacaami badar la gaday biacaami lagu gaday ayay ma-an aqabta kol haddii beerta la tabo ayana badar laga rabo waxaana deer la dhiibayla badan yahay kolkaasaa nasiihatan digdhig iyo amaah lagu gaday iyo wa mutafaadilan kala badiso laysku daray oo huwa mamnuucun id fiihi waxaa ku sugan beertii oo badan lagu ijaaro geliyo macnaa bayci tacaami cunta gadideed macnaheed bitacaami cunta kale lagu gado nasiyaatan ama ahaan loogu gado waa mutafaadilan lana kala badsado wahuwa mamnuucun waa la reebay wa amaa maa ruwiya wixii la sheegay can axmed imaam axmed xaggi min jawaasihi in badar lagu ijaargeliyo beertii ay banaan tahay fahuwa maxmuulun waxaa lagu cambaaraya alalmusaaraca musaaracadaynu soo marnay oo nina abuurkiiyo dhulkii uu bixiyey nina wuxuu ogolaha laa calaa taajiiri ilardi lagu xambaari maayo dhul ijaaragelintii bitacaami badar lagu ijaarageliyey meeshaa musaaracadii ayaa ku dhamaatay ijaaraynu u galay iyadaa aada loogu dhaqmaa guryo ijaara lagu wada jira almaadatu araabica maadadii afraad fi lijaarati tahay almaadatu araabica maadadii afraad fi lijaarati ijaarada gudaheedaday ku saabsanta kow taariifuhaa ijaara tilmaanteed waa maxay alijaaratu waxaa la yihaha hiya caqdun wax la guntow waana laazimun laasimu darafayn marka la gunto la qoro caqdiga kadib kana kama bixi karo kana kama bixi karo cawdun laasimun waxaa kad laasimoon la jabin karin calaa manfacatin manfaca korkeed baa caqdigii lagu sameeyey oo waxaana bijaaratay baabuur hadduu yahay iyo guri hadduu yahay iyo dhul hadduu yahay manaafic baad ijaaratay amaa daatada maaligii baa iskale aqalka ninkii lahaabaa le baabuurka ninkii lahaabaa le dhulka ninkii lahaabaa le xawdigan waxaa lagu guntaayo waa calaa manfaca manfaca korkeedu muddatan baana lagu guntayaa qadar macluumatan la yaqaan bil baa lagaa ijaaray sanad baa lagaa ijaaray toban sana lagaa ijaaray ijaarka waxaa lagu guntaayo caqdiga lagu qoraayo waa muddo macluuma adiga marka manfacada qaatay ee gurigaan iyo beertaan iyo baabuurkaan iyo dukaankaan ijaartay bisamaanin lacag baad dhiibaysaa macluumi la yaqaan bishii waa intaa sanadkii waa intaa saa labadiina ugu heshiisaa markaas tilmaanteedii waa ka alijaaratu hiya caqdun heshiin laazimun aan laga bixi karin calaa manfacatin dheef korkeedna caqdigii lagu gunto muddatanna ay tahay manfacadaa waxa la dalbayo waa muddo macluumatan muddadii waa la yaqaanaayo mustajir iyo mu-ajirka waxaa qaatay mustaajir iyo mu-ajir labadaa mustaajirka qaatay manfacada iyo mu-ajirka ka ijaaray labadaasaa isla yaqaan muddatan muddo macluumatan la yaqaan biamanin lagu ijaaro macluumin la yaqaan xukmuhaa laba xukmuhaa xukmulijaara waa banaan tahay alijaaratu jaa-izatu way iska banaan tahay waajib iyo sunatoona ma aha waa wax iska banaan mubaax oo la kala faa'iidaysanayo ninkan iyo dukaankiiyo beerta leh wax u galoo kiska siiyuu raba midkan beecshireeda iyo ganacsiga wada ama socotadaana guri u galuu raba idan jaa-is wey waajibna maaha sunnana maaha halijaaratu jaa-isatun mid iska banaan wey daliilkeedii waa kana biqowlihi eebba weyne hadalkiiba u daliila saalaa korahaye low siita haddaad inaad wax u qabatay rabtid la takhalta waad yeelan lahayd calayhi waxaad qabanayso haa jiran xoolaad yeelan lahayd nabi muuse warkiisii khadir buu ku leeyahay waa markay qaryada yimaadeen qaryo ka shaqisan oo ka bakiilsan hore adduunka looguma arag laba nabi baa martiday kolkaasi ka saxeeyey laba nabi oo inta nabi ku martiyay nasiibkaaga ood ka seexato wax la arkoo la maqlay ma qaryo khayrla aha kuwan xeebaha degown naxariistii baa ka dhammaatay kalluumaysatada wax dabacyaru markaasaa nebiyullaahi muuse nebi khadir oo socon ayaa u yimi waa laga socday gaajo iyagoo baktinayo baa derbi dhacay khadir arkay markaasuu derbigii suubis ku bilaabay muusaa ku ulaaday war wax xisaan loo fala meehe waxaan intaan xalay marti u ahay na waraabin waaye haddaan muusa ahay bilow ma ku ra-a calaa an tucalimanii mima cullimta rushda reesadan garagalow waxaan eebba ku baray toosnaad ii bari cilmigan kaa bar markaasaa khadir yidhi lan tastatiica ma iya sabran waadan adkaysan karin buy intaan wax ku barayay xamili kari markaasaa nabi muuse ballan galoo yidhi waa sabra ayaa satajidini inshaa allahu saabiran walaa acsiya laka amran warkaaga war ku dari maayo bar oo ku raacayo ku xaasin maayo warkaagana faragelin maayo nabi muuse yii markaasaa khalday geed see qabtay wuxuu yihi fain tabactani falaa tasalni can shayin haddaad i raacdid waxbaan samaynaya waxaan sameeyey ha iweydiin adiga xataa uxdisa laka minhu dikran anaa waxaa sababkiisii iyo xikmadii ku jirtay kuu sheegi doonee iga warsu waxay weydiin anaa igu darsani sidii baa caqdigii ku dhacay waa la israacay sheekh iyo xerkiisii baa la noqday kolkaa dooni markii la fuulay fandalaqa xataa idaa rakibaa fi safiinati kharaqaha doontii oo baddi hirkeedii maray ayuu faas la kacay nabiyullaahi muusa duubaqda ka gey waa barxay markaas ee qali baa doonta jajabinaya muusha barxay oo yihi dadkaa masaakiinta ee doonta ee aan naga qaadanin weliba lagu karaameeyee na soo qaaday biduuni ijaab baa doontii ka falfaliiraysaa miya akharaqtahaa lituqriqa ahlahaa laqad ji'ta shay-an markaasuu khadir yihi alam aqul inaka lan tastadiic maisa tan kuu sheegayso tan maaha mawtaa markaa isqabto cudur daaray cudur daartoo sabeen dhicay wuxuu yihi laa tuaakhidnii bimaa nasiitu walaa turxiqnii min amri war waa iloobay bani aadam baa noqday isdoof baa igalay icafi maanta laa tuaakhidnii bima nasiitu walaa turxiqnii taasuu ka cafiyey faandalaqa xataa ida laqiya khulaaman faqatalahu waan la bujiy ma ahayn anug yar oy reer dhale oo meel banaana ku dheela oy laba qof keliya yihiin reerkii degnaa canugoodii laba islee ka dhigo gowra canugiiyu dilay nabi khali aqatalta nafsan zakiyatan bikayri nafsin laqad ji'ta shay-an nukran kii hore ay ahay tase nukran basee lagula noolaan waxaad kale kusii darin ilmo yaroo saqiirun dembi gaarin oos ilaahay abuurtay dacfiyaad gowracday annagiina khataraad na gelisay anuga reerkoodiyaa la joogaa alama qul laka inaka ugu daray markaan dambe isaga alama qul laka inaka labjula ilbarka gelin lan tastadiica maciya sabra kolkaa muuse way xukumay haddana wuxuu gartay isduuf labaad inuu yihi in sa'altuka can shayin bacdahaa falaa tusaaxibuun mar dambe haddaan muu ku ira kala toor maxaa jira jasaaka allahu khayr qad balagta min laduni cudran cudurdaar waa ii dhamaysay tan kadib haddaan wax ku weydiiyo faindalaqa xataa idaa ataya ahla qaryatin istadcama ahlahaa oray socotaa nahay akhyaara waxna sii istadcama ahlahaa baryadii maxay yeeshay fa abow an yudayifuhumaa inay marti geliyaan labadii nabi degmadiyaa diiday ayagoo iska baahan oo yaaban lasoo dhoweyn waayo fawajadaa fiihaa jidaaran yuriidu an yanqada fa aqaamahu hadli xoogaa alla u dhiibay farsamo yaqaana waa derbiguu toosi muusaa kuulaaday golka lawsiita waa ka waa markii u dambaysay low shita latakhadta calayhi ajra latakhidta qiro kale wey haddaad rabti inaad derbiye dhisto bal wax kaleba ha weydiinin waxoogaa badara maanoo weydiis oo nafta ku cesho hadaa firaaqu baynii wa baynka war waa dhamaaday alaa awal bes xukumay horta taan ku kala tegi lahin middaan nabiga calayhi salaatu wasalaam muusuu canaaday wuxuu yihi irxam allahu muusaa buu yihi low sabar haddii uu dul qaadan lahaa cilmi weyn baa meeshaan looga soo bixi lahaa laakiin muusaa nagu fuudaaday saddex goor sheegtay wuu iska dabageeyey meeshii aan lagu kala tegay cilmigaan meeshaas ka heli lahayna meeshaasuu ku gowracmay yarxamu llaahu muusa allah ula aris hadduu sabri lahaa cilmi badanaan meesha ka heli lahay markii dambena wuu u fasiray waa kala tegaynaa laakiin saunabiuka bitaawiili man lam tastadic calayhi sabran wixii gafka kuugu muuqday anigana ambar eebba aan ku sameeyey intaynaan kala tegin baan kuu fasiraya doontiibuu ka soo bilaabay ama safiinatu fakaanat kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu anacdibaha wa kaana waraahum malikun yaakhudu kula safiinatin kasban badbaaduba ku jiray marka nin jaa-iroo daalima ayaa meeshaan ku soconay dib iyo horay wara wixii qarsoona lagu cabiraa hor iyo gadaal baa noqona yoonta haddaan ka degna xeebta nin daalima ilaa ninkan dhulka waa ninkii loogu yimid khadir wey muusana socodkuu ku yahay sida loo degan yahay ma yaqaan geed caasi oo faajira oo daalima aa meesha joogo doontii qurxan iska qaata ilmaha doonta waa laga qaadan kolka waxaan fanaxda ugu yeelaayo inaad naga dhaafato waa jaban tahay kolka waa limaslaxati waa tii doonta wiilkii ama alghulaamu fa abawaahu mu'minayni fakhashiina an yurhiqahuma طغyaana wakufraa faaradnaa an yubdilahumaa an yubadilahuma laba qiro rabuhumaa khayra minhu zakaatan wa aqraba ruxman wiilku shaqi buu ahaa waxaa khayr baa lagu talagelin buu ahaa huwa aladii khalaqakum fa minkum kaafir wa minkum muumin laba saalix baa dhashay aad bay u jecelyihiin keligii baa lagu arkaa wiilkuna khayr male hadduu sii noolaado labadaasuu iimaanka ka saari lahaa laba faa'iidaa la gaaray iyagana iimaankoodiyaa loo reebay badal khayr qabana waa u imaanaya waxaa la yihi marka wiilkii dhintay in reerkii gabar dhale gabartii inay toddobaatan nabi dhashay markaa qoladatan wiilkaana saasuu ahaa wiilkiisaa maslaxa ku jirtay dhibaato abuuri lahaa labadan waa yeelee jecel buu mintaxaadin lahaa saqinimadiisa iyo gaalnimada u qoran buu u diidi lahaa marka intii qofkan baabi'i lahaa isna iska dhinta laqmade intuu dembi iyo dhibaato gaarin iyagana bedel khayr qaba baa eebba siinayaayo bedelkoodaasay sugayaan doon markaasuu u yimid jidaarki waa maljidaaru wa kaana ligulaamayni yatiimayni fi lmadiinati wakaana taxtahu kanzun lahumaa wakaana kaana abuuhumaa saalixan faaraada rabuka an yablugaa ashidahuma kolka laba wiilo agoona oos aabbahood saalix ah oos dhintaa derbiga gale dadkaa naga seexday iyo wiilasha isku dambi maaha waxaan martinay akhyaartii wixii waaweyn ee ahaayeen laba sakiira meeshaan leh iyagaa loo badbaadina derbiga hadduu dumana waxaa ugu hoos sugnaa kanz meesha bankiyaa ugu yahay kaasafoorta lacag dhuunta joogta oo saabood wax ugu qariyey yaa meesha ku taalla derbiga hadduu ku habsado dib loo arki maha ilmaha waa baktinaye wa kaana taxtahu kanzun lahuma wa kaana abuuhumaa saalixan ugu dambaystii markuu saddexdii u fasiray wamaa facaltu can amri buyi waxaad faragelinaysay amar eebuu ahaa anigaan iska tumanaa ma ahayn waxyii baa yimi ninka waa nabi waa nala hadlaayey isagaa meesha joogay muuse meeshaan ka nabi ma ahayn meeshuu ka nabi ahaa waa ka yimid markaa ninkan isagaaba meeshii jooga oo hawshiya shaqada leh wamaa facaltu can amri aniga khiyaarkay kuma samaynin bal biamrin min allah daalika ta'wiilu maa lam tastix calayh eh? low shita wak kolka ijaaro daliilkeedii wuxuu noqday qowlullaahi tabaaraka watacaala low shita haddaad doontid lataakhalta waad yeelan lahay caleyhi camalkaad qabatay ajre iyo wa qowli eebbaweyne qowlki nabiyullaahi muuse tishayiisu yaabayleen isagoo yaroon weli nabi noqonina shucayb buu u tegey oo nabi oo meel degan isagoo xooga eedaysanoo la daba ordaayo oo nin jubad ku dilay ayuu baxsaday shucayb buu u tegey markaasaa shucayb ari u dhiibtay markaana ijaaradii wey kolkaa gabar shucayb dhalay ayaa muuse la kulantay abeel ceela kula kulantay waxay adagtay nin fiicano yaabla inuu kolka aabbay usoo jeedisay waxay tihi aabba anagoo yeel baata annaguna haween baan nahay ninkaa nin xoog badanoo aamina wey naftiisa ku dhaafi dhigta gabadhu wax ka maskax weyn hore looma arag laba arrimood bay la kulantay markii hore ee muuse uu yimid ceelkoo la cabaad iyo wuxuu u yimid labadan gabdhood ay celcelinay iyaguu ka soo dhacay markaasuu yihi maxaa idinku dhacay fawajada min duunihi mimraatayni tadudaan laba gabdhood arigoodii reebreeba muuse helay kolkaasuu yihi arrinkuna waa sidee markaasay yidhaahdeen laa nasqi xataa yasdura aricaa aw xataa yusdira aricaa ilaa xoolaalaydu cadbaan na cabna annaga wa abunaa shaykhun kabiir oday waayeelaana dhalay wiil malihin kolka xoolaha haddaan kusii dayna ehelka arigaa kala lumaan waa ashanaa goorta dadka cadbaan baa naloo buuxiyaa dararka kolkii naloo baneeya dhaxna saasaa noo dhaqana arigii buu usubay gabdhi oo yidhi ehelkiina awal waaka xooggiisa in la yaqdeen gol laga soo kaciyey isna meeshii buu uga haray odagii waxaa yimi arigii oo waxsacay iyo gabdhihii oo ka soo horfulay waktigii axlatan iman jireen oo arigii degdeg deg loogu waraabiyey odagaa weydiisaa u dhacan buu yihi waxaa laydin socotaa oon muwaadin ahayn dadka markuu dhashay jooga aanan ahayn baan ugu tagnay ehelkii kii baa noo waraabiyey magicinkii ninka ninkii doono gabadhii buu soo diroo yihi orod ninkii waa karaamaynaya igu yar faja-ad ixdaahuma tamshi cala istixiyaa kolkaa gabar ishoonaysa wejigii u dadan yahay indhaha daboolanaysa yaa u timid markaasay tiri ina abii yadcuuka liyajziyaka ajra maa sakayta lana adigii maanta adiga noo waraabiyey adooga inuu ku abaalmariyuu rabaa waa ku yeerahay markaasuu yihi nabi muuse markuu soo raacay gabadhii imshi khalfii wadallani calaa tariiq inay nin iyo naag naag horeyso irxamukallah naag horayso ninkuna ka dambeeya ma fiicne itilmaan gadaal niga kolka xooggii xaggay ku ogaatay waraabintii ariga ammaanadii xaggay ku ogaatay markuu yihi imshi khalfii wadallani calaa tariiq kolkaasay gabadhii gadaal martay midkaan qaad mid u mid u sidii baa loogu yimid labadiiay duubtay gabarta xakimow nebigaa dhan tusaalan ma tarbiya islaamiyay dhuunta ka joogta adooga markay u timid bay tiri yaa abat istajirhu bay tii yaa abat istajirhu ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin ninkan arigaayna keligiisubay maanta nin tooxsiyaa la yihaa wadaantu hadday laba isla qabato ninba bar joogsado dhib male laakiin markuu qof keliya yiha oos gacanta midigana ku dhufto ta bidcana ku joojiye in xoog badan bay ka sugi karto niman xoog badnayn haanka badan kuma dhaamin karo kana aryo nin tocsi ku fuliyey ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin saana waa iyiriw marka gabartii waxay tidhi ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin adoogeena kolkuu marti qaadoo la baashaalis waraystay bacda maasha allah maalmaha adduunta oguu yihi calaa an ta'juranii hamaaniya xija meen day kale ma tiide sideetan arigiira gabarnaan kugu dar marka cala-aantaa jurani iyo manistaa jeerta yaa labadaba ijaare u daliil meesha loo shaahidsaday meeshaas waayo waqowligii eebba weyne hadalgii ina khayra man dadkan ugu khayr badan aada istaajarta aabba ijaaro qaadato alqawiyi xoog badane alamiinu aamin aw ka muuse oo kale waqowlihii eebba weyne hadalkiiba u daliila calaa an taajuranii inaad muuse ii qowsharta oo aada noqota nimaan ijaaro qaatay hamaaniya xijajin sideed guub wa qowli rasuul sala allahu calayhi wasalama hadalkii nabigana waa u daliil ijaaradii qaala allahu eebba weyne wuxuu yihi asakaadka addoommadii waja la weynaaye talaahatun saddex dadka ka ana anigaa khasmuhum la dooda yowma alqiyaama dembigooda waa waaweyn eebbaale subxaanahu watacaala saddex qof qiyaamo markii la ysugu yimaado dembigay galeen anaa kala dooda adiga marka see qof ilaah la dooda suu ku fakan lahay ma taqaanaa kallaa war si uu ku fakan kara ma jirto kolka waa la ysaga digay waa waciidkii u daraa in eebba kula doodo waciidkii u daraa qaala allaahu caza wajalla qaala allaahu eebbaweyne wuxuu yihi caza unkiisa ka adka wajalla eebbaweyna halaahatun saddex dadka kamida ana aniga eebbaweyna maa khasbuhum saddexdii la murma yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda kow rajulu nin acdaa bixiyey bi aniga uma qadara dhagray nin eebbe wax ku bixiyey wuxuu eebbe ku bixiyey dhagray waxaa wey labadan qof tuun iyo dagaal iyo xumaa ka dhexaysa markii dambe heshiis baa dhex maray waxaa lagu heshiiyey magacii eebe waa la isdhaafsaday kolka wax xumaan inaanan kuu qabin wax dambana aanan kuu sheeganayn ay wallaahi bilaahi tallaahi markaa ninkii is ilaalinayey ee u dhowranayey ee qofkan gaar ka maraayey markii magacii eebe loogu dhaarto mar furtay digtoonidii iyo fiidhaanoontii iska dhaafay marka wuxuusii ninkan waaba heshiisan waana kuu dhaartay kolkaasuu kii mar furto isdabciyey ilan magicii ee buu aaminsan yahay kolkuu ogaaday inuu kii loogo kala daadsan yahay uu markaas kadib ninkii dhagray marka meeshaas magacii eebeeskan kugu aaminaa ku dayacsooma eedan ilaahaad ka gashay ammaankaana ilaahaad ka qaaday adiga allaho daas ballan eebba gashay kitaab eebba mara aada wax ku dhaarato ilaali haddaad ilaalin weydana adiga eebay arrinta u dhacaysa adaasaad siyeeli yaqaan rajulu nin acdaa wax bixiyey ammaan iyo wax buu bixiyey bi aniga eebaa dumanka gadaad uu qadara dhagray laba wa rajulun baa ah xurran faa kala samana ilmaa la dafi jiray ilma reer foofoo banaankaas dheelleela a ilmihii la dafa kolkaasaa la boojinaayo intaasoo degma la gudbina dhulka salkiisaa laga gadanaa marka xuriyadii ilaah siiyey meel lagaa doono lama yaqaan camdii xurta ahaana raqabadiisii addoonnimiyo masiibaad gelisay taasna aakhira la-aantaas waa dembi adeeba ka gashay isna eebbaa qiyaama kala hadla oo rajulunin maaca xurlan qof madax bannaan gaday oo markuu gaday haddana gadid unkuma ekaanine faakala hamanahu lacagtuu ku gadayna cunayu ninka saddexaad waa ninkaynu u dan lahayn warajulu nin istaajaara qaatay ajiiran shaqaalu ijaaro qaatay waxaada hadda yaallow qof baa lala heshiinaya hawshaanii qabaa laleeyahay qofkii hawshii buu qabanaya fastawfaa kolkaasuu ka hofsaday minhu min alajiir shaqaalihii la ijaaro qaatay hawshii loo ijaaro qaatay gurigii yuu salaaxay waa nuuradeeyey baabuurkuu sameeyey wuxuu la kacaa kufaba wixii loo ijaaro qaatuu sameeyey walam yuufih ajra ajaarkiisii ma siinin dhowlacbar inta gabcoo ku ranta imaamu bukhaari baa wariyey idan midaan dambaa maxalu shaahidkiya warajulu nin istaajara ijaaro qaatay ajiiran qof shaqaalaa oo fastawfaa ka dhamaystay wuxuu ijaaro qaatay minhu min alajiiri wuxuu ijaaro qaatuu ka dhammaystay walam yuufih uma oofinin walam yuwafih ajrahu ajirkiisii ma siinin sidaa daraaddeed nabiga caleyhi salaatu wasalaam amar ummadda wuxuu ku siiyey acdul ajiira ajra qabla an yajifa caraqu qofkan waa shaqeeye dhididkiisa intuusan angegin ku taaba wixii lagu heshiiyey hawsi kaadkaadin waa bani aadam waa rafaaday axdul ajiira ajra qabla an yajifa caraaqu intaa nusuus bay ahayd camalkii nabiga markaad u timaadid walistiijaarihi suubanaha ijaar qaadashadiisiina waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyay maca abii bakrin isagoos abuubakar la jiro fii hijratihimaa canjeelidooda ay canjeeleenay haajireen way taxabireen ay ka tageen makal mukarama ay madiine adeen ayay rajulan cabdillaahi bni urayqid baa la dhihi jiray ninbay ijaaro qaateen khiriitan alyaqaan nin toobiyaha iyo jidadka iyo wadooyinka la yaqaano reer baadiyaha waxaas kala yaqaan ayaa la ijaaro qaatay ninkaasi min bani dayl qabiilkiisi reer bani dayl buu ninka ah dhulkaa makiya madiine u dhexeeya ayay degi jireen aada buu u yaqaanay kolkaa baaqdinna waa jirta idan hadday baqdin jirto jidka caadiga ah ee la maro ee wadooyaa lama qaadin wada goodir baa la maraya qar baa laga dhacaya iyo jidaan la aqoonin markaa ficilkii nabigana waa ka nabiga ijaaro qaadashadiisii sala allahu calayhi wasalama maca abi bakrin abuubakar mici uu ijaaro qaatay fii hijratihima haajiridoodii gudaheedii rajulanin khiriitan dhul aqoona min bani dayl ka mida yurshiduhumaa ku toosiya ilaa duruubi lmadiina madiina wadooyinkeediiyo wa masaalikaha meelaha loo qaado ilaa duruubi lmadiina madiina jidadkeedii wa masaalikiha masaaliki lmadiina madiina meelaha loo maro saddex shuruuduhaa ijaaradii shuruuday leedahay ka waxaa u horeeya shuruuda ijaarada macrifatu lmanfaa manfacadan ijaarada lagu guntay waa in laysla yaqaan aqalkan degidiisii miya baabuurkan kumanfaca macrifatu lmanfaca eefta ijaarada lagu gunta in la yaqaan waa shardi ka suknaad daari aqalkii degidiisiiba waay aw khiyaadati thawbi maradii tolideedii waay masalan iyo wixii lamida idhiya ijaaradu kalbayci bay lamid tahay waalbaycu beecana laabudda waxaan laga fakanayn fiihi beeca gudihiisa min macrifati ilmabiic waxaan la gadanaa in la yaqaan laba ibaaxatu lmanfaca manfacadu waa inay xalaalta masale muhimow manfacadatan caqdiga lagu guntaa ee ninkan mustaajirka uu qaadana waa inay tahay mid sharciyan ku banaan waxaan banaanayn dhegeyso ibaaxatu lmanfaca manfacadii banaanaanteedii falaa yajuusu ma banaana istijaaru ama addoon nin leeyahay ijaaro qaadashadeeda lilwadi kuwaa adoon lahaa kii wuxuu yihi tobankan kun qaade keen addoonta saddex bilood aad soo haysaan ma banaana wax banaan maaha aw imraati naag lilghinaa'i hasm ama fanaanada yaa laga qaatay ama dowlad ama dadkeedii ama wakaaladii iyo wasaaraddii u shaqaynaysay inay soo hayso soo gurbaan dunto aad bay tani u dhacdaa xafalaadkayna ka dhacda iyo aroosyada waa loo yeeranayaa mid cod quruxsan wax isku dugu yaqaan waxaa la rabaa manfaca mubaaxa falaa yajuusu ma banaana isdeed lilwadi fulma loo ijaaro qaato aw imra'atin naag ijaaro qaadashadeed lilghinaa hees loo ijaaro qaadato aw awinawxi oo hin meyd meydka la ooyo masalan nawxa islaan bayla dheer waa aftahama oo wax isku toostoosisa oo qofkaan dhintay intay kor joogsato meydka saanuu ahay saanuu ahay saanuu ahay tira waxaasoo dhan ma banaana oo hindiiqalee waxaa arkay tanoo kale ninkii sheer shabeelle inkastoon ijaaro fiican jirin laakiin wax laysku xisaabtamuu ahaan jiray koladii laga dhintay adeegyay diranayeen baled hebel haloo yimaaday leeyihiin naag ba naagtay ka qaylo dheer tahay yaa la isku soo duwaayaa cidda markii lagu soo dhowaadana inta guntiga la adkaysa hebla awe loo bixi oo inta adaa coddheere layiday meeshaas ka tira yaa xaggiina laga soo orda reer hebel waa kan oo hindiiqa u yimaadeen kolka ili iyo walxa la keenkeena guriga hadday tagaan walxabiya looga shubo kuwii masiibada ku timid ee laga dhintay wax maslaxayna oo madax biyo uga shuba sidaa laga rabo aw inawxi waata tayla dheerayn meydkii korkiisii mathalan aw arlan dhul baa la ijaaro geliyey ninbaa dhulka lahaa ku kaluu ka ijaaray oo maxaa loo ijaaray litubnaa kaniisa in kaniisa laga dhiso meel gaalo aw amase makhmara dukaan khamrada lagu gado ayaa turud waxaan qiimi lahayn ma banaana ninkii guriga le uma banaana litubna kaniisa in laga dhiso aw makhmara meel khamre lagu sameeyo saddex macrifatu lujra ujradii waa in la yaqaan ujrada waa in la yaqaano qadarka lagu heshiiye biqowli abi saciidin hadalkiisiibaa uu daliila uu yihi nahaa rasuulullah eebbaweyne rasuulkiisii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can istijaari alajiiri kii la ijaaro qaatay ijaaro qaadashadiisa xataa yubayan ilaa loo cadeeyo lahu ajiirka ajru ijaarka la sin ilaa loo cadeeyo kolka wixii wax macluuma imaamu axmed baa wariyey rijaashiisana waa rijaalu saxiix saddex macrifatu lujra ujradii aqoonteedii wey liqowli abi saciidin maana u daliila naha rasuuluullah alle rasuulkii waa reebay sala allahu calayhi wasalama can istijaari lajiir shaqaalihii in la ijaaro qaato xataa yubayana ilaa loo adeeya lahu kan la ijaaro qaatay ajiruhu joornaatada la siina ilaa loo adeeyo in la ijaaro qaato waa diiday wallaahu aclam